alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed wa sallama tasliiman kaiira xadiistan kollay soo maray oo xoogaa su'aali ka soo noqotay waa xadiiskii ku saabsanaa alkhaalatu bimansilati alum oo imaam nawowi wuxuu u tiiriyey tirmidi muxaqiqiinta qaarkoodna waxay tilmaameen bukhaari inuu soo wariyey axad axdulikhwa ayaa wuxuu keenay su-aal ku saabsan xadiidka waxaa la yaqaanay hadduu bukhaari ku soo arooro ama muslim ama labadaba inaan masder kale loo tiirinin iyagoo aan iyaga la sheegin marka nawowi muxuu tirmidi ugu tiiriyey haddii bukhaari soo wariyey waxaynu markii sheegnay kollay su-aashaasi ay timi hadday isku saxaabi yihiin saxdu waxay ahayd in loo tiiriyo bukhaari nafsu saxaabi uu soo wariyey xadiiskan waxaa laga wariyey baraa ibnu caazib haddii bukhaari markaa min xadiisi bara ibni caazib uu ka soo wariyey matnigan saxdu waxay ahayd in loo tiiriyo bukhaari ee sahway ku dhacday haddii laakiin ayna isku saxaabi ahayn waa kan laba xadiis saas aawadeed ishkaal male tiirintu markaa u tiiriyey tirmida u tiiriyey marka markii ma hubin yani masderka yani bukhaari saxaabigu ka soo wariyey xadiiskan laakiin markaan raajacay wuxuu noqday nafsu saxaabi bara ibnu caazib laftiisa ayuu ka warinayaa bukhaarina isagoo qisadii aynu sheegnay ishaarnay ay la socoto sidaas aawoodee waxay noqonaysaa sahwi ka dhacay imaamu nawowi ayay noqonaysa rawahulbukhaariyu in la yidhaahdo ayay ahayd cala ljaadda marka sahwiguna waqtiyada qaarda waa iska dhaca marka xadiidka nafsa saxaabi uu ka soo wariyay bukhari laftiisa baabka afar iyo afartanaad baabu tawqiiri alculamaa'i waalkibaari wa ahli alfadl ay baabu dikri tawqiiri alculamaa culammada weynaynta la weynaynaayo sheegista la sheegaayo u baab yahay waalkibaari iyo dadka waaweyn weynaynta la weynaynaayo sheegista la sheegaayo u baab yahay wa ahli lfadli iyo kuwa fadliga u saaxiibka ah ee fadliga leh ee fadilan ama cilmi ha ku fadilnaadaan ama cibaada ha ku fadilnaadaan dadka ahlulfadliga ah weynaynta la weynaynaayo sheegista la sheegaayo u baab yahay wa taqdiimihim calaa gayrihim iyo horumarinta laga hormarinaayo laga fadilaayo iyaga la fadilaayo oo laga hormarinaayo calaa gayrihim dadka kale culammada iyo dadka waaweyn iyo ahlulfadliga la hormarinayo wa rafci majaalisihim meelaha ay fadhiisanayaan la kor yeelo wa idhaari martabatihim derajadooda la muujiyo inay markaa yihiin dad ahlulfadliya la muujiyo masiyatimu idan wala masiyatihi ah, dabcadaha qaarkood waxaa loo sheegay inay qorayso wa idhaari masiyatihim dheeraadka waxay la leeyihiin in la muujiyaa eh, iyadana sheegista la sheegaayo u baab aniga wuxuu ii qorayaa wa idhaari martabatihim nuskhada sharaxu saaran yahay lafteedu daliil faalixiinku wa idhaari martabatihim ayay qoraysaa calaa kulli xaal waa isku dhowda martabadooda in la muujiyo darajada ay leeyihiin martabadu waa derajadii ya waa derajadii weeye masiyaduna waa waxay dheeraadka leeyihiin dadka kale kaga soocan yihiin masiya waa isla halkii weeye qaala allahu tacaala allah waxau yidhi qul waxaad tidhaahdaa hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun hal yastawi miyay siman yihiin alladiina kuwii yaclamuuna garanaayey ee cilmiga lahaa ee shanigoodu cilmiga ahaa iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayn ee shanigoodu jahliga ahaa yacnii culammada iyo kuwa wax magaratada ahi ma sinna waxa fadilan culammada ayaa fadilan oo koreeya oo cilmigaas ayay ku fadilan yihin innamaa yatadakkaru ulul albaab waxa waantoobayo qura ulul albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibka ayaa waantoobayo waana qaadanaya marka waxaa laynoo sheegayaa fadliga culammadu leeyihiin culamo haddii fadli loo sheegana waxaa loo jeedaa culammada shareecada ku qumman baa loo jeedaa laakiin culamaau suu fadli iyagu ma laha culammada xun ee sharcigii ka inxiraafay ee sharciga taxriifinaya ee sharcigii qalloocinaya ee aan sharciga ku camalfalaynin ya kuwaas iyagu fadiilo male cilmiga ay leeyihiinna iyagu xujo ku yahay laakiin culammada qumman ee sharcigii ku toosan ee cilmigii ku camalfalaya kuwaasi waxay yihiin qaar fadilan weeye xadiiska saddex boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo kontone wa can abi mascuudin cuqbata bni camrin albadriyi alansaariyi radia allahu canhu qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi mascuud albadri oo cuqbata bni camrin la odhan jiray alansaariyi ansaarna loo nisbeeyey waxaa la yaqaanaa marka la nisbaynaayo isim mufrad baa laga dhigaa hadduu jamac yahay isim jamac ah haddii la doonaayo cid in loo nisbeeyo waa waxaa loo celiyaa mufradnimo marka mufradkiisaa la nisbeeyaa haddaba ansaar waa jamac maxaa mufradka loogu celin waayo qaacidada carabiyadu saasay ahaydee waxaa la odhanayaa tanoo kale waa laga reebayaayo mar hadduu waxa weeye jamacu magac noqday magac mar hadduu noqday waxba mufrad looma celiyo jamacnimada loogu idaafeeya waayo bimansilati alcalam buu noqday magac buu noqday haddii mufrad loo celiyana calamnimadii waa ka baxayaa sidaas aawadeed maadaama ansaar ay magac tahay oo caalam u tahay yacni qayb saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida oo yacni mu'miniintii reer madiine asal ahaanta u degganaan jirtay ee awsii khasraj ahayd maadaamay markaa waxa magac u noqotay dee magacii markaa sidiisaa loogu nisbaynayaa xaaladda caynkaas iyadu markaa waxay tahay mas'ale laga soo reebay qaacidadaa guud oo ay markaa waxa iyadana qaacidadeedu sidaa tahay mar haddii uu jamacu noqdo magac u noqdo oo uu calam iska noqdo sidiisaa loogu nisbeeyaa waxba mufrad looma celiyo alansaariyi saasaa loo yidhi radia allaahu canhu allaha raalliha ka noqday qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yaummu lqawma ragga waxaa tujinaya aqra'uhum likitaab illaah aqra'uhum ka ugu akhrinta badan ee ugu garashada badan likitaab illaahi kitaabka ilaahay ee qur'aanka ah waa tujinaya waxaa loo jeedaa ha tujiyo waa khabarun yuraadu bihi alamru siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa amar buu udhacaya fa in kaanuu hadday ahaadaan raggii fi lqiraa'ati sawaa'a akhrinta qur'aanka ay akhrinayaan qaar ka siman oo qur'aanka isku si ay u yaqaaniin oo u akhrinayaan fa aclamuhum bisunna waxaa tujinaya ka ugu aqoonta badan sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga ka ugu aqoonta badan baa tujinaya fa in kaanuu fi sunnati sawaa'a laba kordhig haddii laysku taago alif baa la ysugu taagaa sawaa odhan maysid waxaad odhanaysaa sawaa'a binaa'a haddaad isku taagto saasaad odhanaysaa nisaa'a yacani waxa weeye yacni laba kordhig haddii la ysku taago waxaa la ysugu taagaa bil alifi waxaa laga reebaa uun taaulmarbuuda taada taaulmarbuuda la yidhaahdo waxa weeye iyada waxaa la ysugu taagaa ha ilaa an tattaquu minhum tuqaah tuqaa taa odhan marka hamzada laba kordhigeedi waa in alif la ysugu taagaa haddii la ysku taagaayo hadday sunnada ka siman yihiin oo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam isku si u yaqaaniin fa aqdamuhum hijrah ay fa ya'ummuhum waxaa tujinaaya aqdamuhum kii ugu horreeyey hijratan xagga hijrada uu soo hijrooday hijrada daarulkufri uu ka soo hijroodo daarulislaam u soo hijrooday kii ugu horreeyey ayaa tujinaya fa in kaanuu fi lhijrati sawaa'a hadday yihiin hijrada qaar ka simanna hadday yihiin fa aqdamuhum sinnan waxaa tujinaaya ka ugu horreeyey sinnan xagga da'da ee ugu da'da weynaa walaa ya'ummanna arajulu arajula fii sultaanih walaa ya'ummanna yaanu tujinin oo tujinin oo tujinin alrajulu ninku alrajula ninka kale fii sultaanihi meesha markaa uu isagu madaxda ka yahay yaanu ku tujin yacni nin baa yimi marka waxa weeye wuxuu u yimi nin markaa meel madax ka ah waxaa xaq leh inuu tujiyo ka madaxda ah ee meeshan xukuma maxalla wilaayatihi yacni markaa laguma tujiyo allahuma ilaa inuu isagu hormariyo mooyaane walaa yaqcudu fii beytihi calaa takrimatihi walaa yaqcudu kuma fadhiisanaayo yacni yaanu ku fadhiisan baa loo jeedaa fii beytihi gurigiisa ninkaa gurigiisa gudihiisa iyo ninkaa kale yaanu ku fadhiisannin calaa takrimatihi meesha isaga lagu sharfaayo ee bimacnaa gogasha u gaarka ah ee ama sariirtiisa ama firaashkiisa u khaaska ah ee uu la gaarka yahay yaanu ku fadhiisannin ilaa biidnihi idankiisa xaaluu ku dheehan yahay iyo oggolaanshihiisa mooyaane mar kale yaanu ku haddaan u fasixin yacni mawdica khaaska isagu uu la gaarka yahay takriimada ta looga jeeda waa taase siduu sheikhuba caddayn doonee yacni idan la'aan yaanu ugu fadhiisan rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo kaa'inatin lahu u sugnaatay muslim fa aqdamuhum silman waxaa ku sii xiga hadday hijradiina ka silmaan fa aqdamuhum silman ka islaamnimada ku soo horreeyey baa tushinaya badala sinan da'da bedelkeeda ayuu saa yidhi ay islaaman silmanna waxaa loo jeedaa islaaman islaamnimada kusoo soo horreeyo kii horaan islaamay ayaa tujinaya wa fii riwaayati riwaaye waxaa ku sugnayd yoummu alqawma qowmka waxaa tujinaya aqra'uhum likitaab illaah ka ugu akhrinta badan bimacnaa ugu yaqaana kitaabka ilaahay wa aqdamuhum qiraa'atan wa aqdamuhum iyo kii ugu horreeyey qiraa'atan xagga akhrinta oo bimacnaa siday qur'aanka u kala horaan barteen lafteeda waa arrin lagu kala qadimayo lagu kala hormarinayo fa in kaanat hadday noqoto qiraa'atuhum akhrintoodu qur'aanka ay akhrinayaan sawaa'an mid siman ay noqoto fa ya'ummuhum waxaa tujinaya aqdamuhum kii ugu horreeyey hijratan xagga hijrada ee soo horraan hijrooday fa in kaanuu hadday noqdaan fi lhijrati sawaa'a hijrada qaar ka siman hadday noqdaan oo isku xilli ay soo hijroodeen falya'ummahum ha tujiyo akbaruhum ka ugu weyn sinan xagga da'da waalmuraadu bisultaanihi sultaanihi waxaa looga jeedaa maxallu wilaayatihi meesha uu isagu ka taliye ee markaa mas-uulka uu ka yahay aw ilmawdicu aladii yakhtasu bihi ama meeshuu la gaarka yahay meeshuu la gaarka yahay wa takrimatuhu takrimadiisuna bifatxi taa'i waxay ku sugan tahay ta'da kordhiggeeda wa kasri iyo ra'da hoos dhiggeeda wa hiya maa yanfaridu bihi waa wuxuu la gaar noqdo shakhsigu oo min firaashin furaash ah wa sariirin iyo sariir ah wa naxwihimaa iyo waxyaalaha kale la midka ah xadiiskani wuxuu ka hadlayaa markay dadku isu yimaadaan oo salaaddii jamacahayd ay doonayaan inay tukadaan sida markaa ay ugu kala xaq leeyihiin inay salaada loo hormariyo yaa u xaqleh inuu tujiyo laba xaaladood baynu u kala qaadaynaa mawdica ama masjidku inuu leeyahay imaam raatiba imaam raatiba hadduu leeyahay imaamka raatibkaa tujinaya ruux ka aqoon badan ama qur'aanka ka yaqaana ama sunnada ka yaqaana ama islaamnimada uga horreeyey ama hijrada uga horreeyey ama ka da'weyn ma aha marka waxa midu uga baydhaayo oo la odhanaayo waxaweye war nin kaa cilmi badan ama kaa qur'aanka kaa yaqaano ah, yimi adigu qur'aanka ma wada xafidsanidi ama nin kaa horraan qaybay baa jooge ama nin sunnada nebiga kaa yaqaanaa joogee ama nin islaamnimada kaaga horreeyaa joogee ama nin hijrada kaaga horreeyaa joogee uga baydh la odhan maayo imaamka raatibtiiya isagaa gelaya layskuma haysto taasi waa nooc haddii imaam raatibii markaa aanu jirin ay tahay dad waxaweeye kulmay uun oo waxaweeye yacni ay qabsatay salaadi mawdicaana imaam raatib oo joogay aanu jirin xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa in tartiibtan loo raacay siday qur'aanka yacni ugu kala fiican yihiin baa loo kala hormarinaya yacni ninkii qur'aanka yaqaanay xaafidka ahaa ee qur'aanka sida fiican u yaqaanay ayaa la qadimaya hadday ka sinmaan qur'aanka xifdigiisa siday ugu kala horreeyeen baa loo kala qadimaya markaana hadda maarata hadday labadaaba ka siman yihiin labaduba waa laba xaafid isku wakhti bayna xafideen kumay kala horrayn sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam siday u kala yaqaanin iyo axaadiista nebiga ayaa loo kala qadimaya hadday taana ka silmaan hijrada siday u kala horreeyeen haddii ay hijroodeen oo hijra ay jirto yacni ayaa markaa loo qadimay hadduu midna soo hijrooday midna aanu soo hijroon soo hijrooday muhaajirkaabaa la hormarinaya waayo hijradu waa fadli ziyaada saas aawadeed saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam muhaajiriin iyo ansaar bay ahaayeen muhaajiriintaana min xaysu ljumla ka fadli badnaa ansaarta muhaajiriintaa fadli badnaa saas aawadeed nusuusta waxaa soo aroortay in muhaajiriinta la hormarinayo qur-aanka eeg mawdic kastoo lagu sheego ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriin baa la hormariyaa muhaajiriin baa la qadimaa ya alcasharatu almubasharuun biljanna kulluhum waxay ahaayeen muhaajiriin ruux ansaari kuma jirin xataa nebigu muhaajir buu ahaa haddama aragta nebiga iyo alcasharatu almubasharuun biljanna waxay ahaayeen muhaajiriin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariya haddaan hijradu jiri lahayn ruux ansaaraan noqon lahaa hijradu haddaynay jiri lahayn ruux ansaara ayaa noqon lahaa marka waa fadiilo ziyaada oo muhaajiriintii nusradii iyo hijradii labadaba waa kulansadeen oo nebigii waana u gargaarayaan nusradii waa la yimaadeen hijradiina waa dheer yihiin haddamaaragta laakiin ansaartu de waxa weeyaan hijradii yacni markaa iyagu kuma sugnayn hadday hijrada ku soo kala horreeyeen siday u soo kala horreeyeen baa loo kala hormarinaya hadday hijradiina ka sinmaan siday u kale islaamnimo horreeyeen baa loo kala hormarinayaa siday u kale islaamnimo horreeyeen ayaa loo kala hormarinaya hadday taana ka sinmaan siday u kala da'weyn yihiin baa loo kala hormarinaya xadiidku intuu sheegay intaas weeye intaas weeyaan waxyaalo kaloo culammada qaarkood ra'yi ahaana isaga sheegeen waa jiraan oo ay markaa tilmaameen haddii intaana ay ku kala bixi waayaan addaahir hadday isu daysan waayaan in loo qori tuuraya ashyaada loo siman yahay waxaa lagu kala baxaa qorituur waxay aan loo sinayn waa ka duwan tahay wixii loo siman yahay waxaa lagu kala baxaa waa qorituur marka inay ama isu daystaan ama qorituur lagu kala saaro xaalka caynkaasa weeye ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen aqra'uhum likitaab illah aqra'a waxaa laga hormarinayaa afqah oo cidda shareecada u fiqiga badan u aqoonta badan ee axkaamta ugu taqaana ayaa la qadimayaa marka hore mar labaadku aqraw imanaya mar labaadka ayuu imanaya aqraw laakiin calaa kulli xaal xadiidku wuxuu sheegaya aqra laakiin waxaa jirta wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda kitaabka qur'aanka aqra u ah ee u akhrinta badan ee u aqoonta badan afqahiina waa ahay oo fiqhigiina waa raacayey oo dad markaa qur'aankii yaqaano oo fiqigii eber ka ah ma jirin ma jirin marka cala kulli xaal hadduu dee qaarigu marka aanu fiqigii waxba ka garanayn axkaamtii salaadda aanu hagaajinayn aqoon marka u lahayn hadduu sahwiyo waxa ku yimaada aanu garanayn laa shakka markaysaga taasi inay naqsi tahay oo aan isaga marka waxa la gelinayn ee ka kale marka waxa weeye yacni dee fiqigu u raacay bimacnaa salaaddii axkaamta ku saabsan fiqi caam oo dhan uma jeedno axkaamta markaysaga yacni mawdican lagu qadimayo salaadda ah yacni markaa ka fiqigii aqoonta u leh yacni oo taasi ay u raacday oo garanaya siduu u tasarrufo iyo siduu yeelaayo kaas ayaa marka waxa weeyaan yacni mudan in la hormariyo xadiisku wuxuu kaloo inoo sheegay ninna nin yaanu ku tujin meesha uu ninkaasi isagu ka taliye ee maxalla wilaayatii ah yaanu ku tujin maxalla wilaayatii waxaa soo gelayaa ninkii madaxda ahaa ee meel isagu mas-uulka ka ahaa ila madaxdu iyagaa dadka tujin jiray barsaabkii haddii cid kale ay timaaddo yacni waxa weeye lama odhanaayo kan baa kaaga xaqle la odhan maayo haddii badho saabku isagu masjid saamica ka khudbadeeyo dadkana tujiyo salaada jumce ama salaadahaba uu tujiyeba markaysa markaa masjidka magaalada ugu weyn waayo sidaas markaa tahay oo isagu xilkaa noocaasa uu ka soo baxayo xalka caynkaasa lama odhanaayo cid kale ayaa lagaa qadimayaa waayo waa maxalla wilaayatihi waa maxalla sultaanihi weeye waa meeshii sulaankiisa imaamka raatibtaa laftiisu maxalla sultaanihi weeyaano sababta inuu nidhi isaga markaa cid kale oo ka fadli badan hadday timaaddo la odhan maayo ka baydh waa sidaas walaa ya'ummanna arajulu rajula fii sulaani sultaankiisu waxa weeye markaysa waa masjidkiisi isagu imaamka raatibtaa waxaa soo gelaya isagana gurigiisi ninbaa marti u tihiinoo gurigiisi baad joogtaa iskama hormaraysa isagaan ku hormarin maxalla sultaanihi isagaa jooga saas aawoodee inuu isagu tujiyo u xaq leeyahy laakiin ruuxa kale hadduu hormariyo waa tujin karaa laakiin haddaanu hormarin waxaa u xaq leh isagu inuu markaa tujiyo ayaa u xaq leh waayo waa bisultaani sultaankiisi weeye meeshani hadduu u idmo laakiin dhib male oo ilaa biidnihi istisnaagu labada jumle isku cadfan labadaba way u dhacaysaa sida jumhuurka culammadu qabaan waxay leeyihiin jumal mutacadida hadday iska daba dhacaan oo istisna ka daba dhaco daliil diidayaana aanu jirin oo caqli ah ama samci ah oo diidaya in kaa hore uu noqdo aanu jirin waa loo wada celinayaa jumhuur ahlicilmi siday qabaan saas weeye marka ilaa biidnihi labadaba waa u taalla labada jumlaba ee gogasha uu la gaarka yahay iyo takriimadiisa gaarkaana iskagama fadhiisanayo idan la'aan laakiin haddii loo idmo waa ku fadhiisan karaa waa ku fadhiisan karaa xadiiska saddex boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo lix iyo kontone eh. wa canhu abi mascuud albadri wuxuu ka soo wariyey imaam muslim qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yamsaxu manaakibana fi salaah yamsaxu mid masaxa manaakibanaa garbaha yaga mid masaxa ayuu ahaan jiray fi salaati salaadda yacni markaa gudaheeda wuxuu u jeedaa salaadda agteeda marka la geli doono intaan la gelin fiida markaa iyadoo loo isticmaalo yani markaa darafnimadu ay haalib u tahay haddana waxa weeye dee macaani kaley leedahay tacliil baaba ka mid a ah. saabiy fi salaati salaadda daraaddeed buu noo masiixi jiray si aan salaada ugu safanno saabiyeba u fasir masaxaaddu masaxayana wuxuu uga jeedaa inuu safafka simayo wa yaquulu wuxuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam istawuu sinma oo si siman isu taaga walaa takhtalifuu ha iskhilaafina fatakhtalifa quluubukum dabeed ay iskhilaafaan qalbiyadiinnu haddaa iskhilaaftaan qalbiyadiinnu waa iskhilaafayaan liyalinii hay soo xigo minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ulul axlaami kuwa qaangaarka ah ama ulul axlaami kuwa dulqaadka u saaxiibka ay soo xigaan wannuhaa iyo kuwa caqliyada u saaxiibka wa jamcu nuhya nuhyatun nuhan ayay noqonaysa marka wannuha waa caqliyada weyi maxaa caqliyada marka waxaa loogu magacaabay annuha loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay liannahu yanha saaxibahu can ilqabaa'ix caqligu wuxuu u diidayaa cidda u saaxiibkaa waxa xun buu u diidayaa hmm, saasaa loogu magacaabay nuhiye loogu magacaabay nuhana lagu jamciye uma aladiina yaluunahum intaa dabadeed waxaa ku soo xigaya kuwa ku soo xiga uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku soo xiga kuwa ku soo xiga rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam liyalinii huwa bitakfiifi nuun wuxuu ku sugan yahay nuunka khafiifintiisa aan nuunka la shadin walaysa qablaha yaa iyo ina kama horrayso waxaa loo jeedaa ya nuunka ku nabanoo laamkiiyo nuunka u dhaxaysaa ma jirto ya-da hore la nafyin maayee waxaa laga tilmaamayaa ya ku xigta nuunka oo ka horraysaa ma jirto wa ruwiya waxaa la soo wariyey bitashdiidi nuuni nuunka in la shado maca yaa in qablaha lala qabo ya' markaa ka horraysaana lala qabo liyalyannii oo nuunka la shado ya'na laga horraysiyo ya'daana la xarakeeyo wannuhaa annuhaana alcuquulu wa caqliyada wa ululaxlaami axlaami ulul axlaamna waxa weeyaan hum humulbaaliquuna waa kuwa qaangaadhka ah oo xulumku qaangaadh ku ahaa oo jamcu xulumin ya xulumkii oo qaangaarka ahaa in markaa la jamciyo axlaam lagu jamciyo lagu xambaaro waladiina lam yabluu lxuluma waa qaangaarhnimada loo jeeda wa qiila waxa li ahlulxilmi waalfadli kuwa dulqaadka u saaxiibka iyo fadligana waa la yidhi in xilmi la jamciyo axlaam laga dhigay wejigaana waa aqbasha xadiiskan kale qudhiisu waa la mid bal isagana carabka aan marino xadiidka saddex boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo toddobiyo konton wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi mascuud waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi qaalada hore cabdullaahi baa odhanaya qaalada dambena rasuulka ayaa u faacila qaalada horena yacni cabdullaahi ayaa u faacila damiir cabdullaahi u noqonaya oo huwa ah liyalinii minkum ululaxlaami wannuha liyalinii hay soo xigo minkum xaggiinna ha iga soo xigo sidaas waxay tahay inaad liyalini ku tacalluq siiso wejiga hore laqbada aynu marayno wuxuu yahay in minkum la yidhaahdo waxa ay sifo ka ahayd ululxalaamka waa laga soo hormariyey waa laga xaalaynayaa taasna waxay noqonaysaa liyalini ha isoo xigo ululxlaami kuwa qaangaadhnimada u saaxiibka wanuha iyo caqliyada u saaxiibka ama ululxlaami kuwa dulqaadka u saaxiibka wanuha iyo caqliyada u saaxiibka ha isoo xigaan uma aladiina yaluunahum dabeedna waxaa ku xigaya kuwa ku soo xiga alaaan saddex goor buu sidaa yidhi wa iyaakum wahayshaati alaswaaq waxaan idinka digayaa wahayshaati alaswaaq yacnii suuqyada qayla qayladoodaan idinka digayaa yacni markaa la qayliyo taasaan idinka digaya oo idinka ayaan nafyina idiin digayaa waxdaruu hayshaati alaswaaq kana digtoonaada yacni buuqa suuqyada ka digtoonaada buuqa suuqyada ka digtoonaada oo markaa masjidka gelaysaan idinkoo sidii suuqa u buuqaya dee ha soo gelina ya yacni waxa weeye qaylada iyo waxyaalahaasoo kale masjidkii waa in laga daayaa oo aan marka iyadoo la qaylinayo la soo gelin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa imaamku dadka inuu safaayo safkana xil ka saaran yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam qawlan wa ficlan waa u safi jiray dadka qawlan waa u safi jiroo waa amrayey ficlanna waa u safayoo isagaaba gacantiisa ku masaxayoo ku toosinayey yacni kan dib u dhig kan hore u soo mari yacni sidaas marka la safayana waxaa la samaynayaa garbaha iyo canqawyada ayaa la simayaa garbaha iyo canqawyada ayaa la simayaa cadadu waxay ku dareertay in faraha markaa waxa dadku ay isla eegtaan laakiin sida axaadiista ku soo aroortay fa kaana axadunaa yulziqu kacbahu bikacbi saaxibih ya saxaabadii maxay ahaan jireen waa nebigay kala kulmeene yacni midkaayo wuxuu ahaabay yidhaahdeen mid markaa waxaweye canqowgiisa ku dhejiya kuraantiisa ku dhejiya kuraanta ka kale ama canqawga ka kale ya yacni canqow iyo kuraan waa isku macne qaarba sibay u yaqaani marka midkaayo wuxuu ku dhejin jiray kuraantiisa ayuu kuraanta qofka kale ku dhejin jiray ama canqowgiisa ayuu ku dhejin jiray canqawga qofka kale ayuu ku dhejin jiray garbahana xadiiskan baa tilmaamaya axaadiis kaloo sheegaysaana waa jirtaa marka garbaha iyo canqowyada ayaa laysla eeganayaa marka imaamkiina in xil ka saaran yaho in la simo ay tahay oo sunnadaa la nooleeyo iyadana waa laga qaadanaya nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam istawuu walaa takhtalifuu fa takhtalifa quluubukum yacni sinma oo isisima oo ha iskhilaafina oo haddaa iskhilaaftaan dabeedna qalbiyadiinnuna ay iskhilaafaan maxaa laynoo tilmaamayaa haddii madaahirtiiyo muuqaalka la yska khilaafo in qalbiyada inay iskhilaafaanna ay sababayaan taasaa laga qaadanaya marka ikhtilaafu alquluub inay sababaysaa laga qaadanaya saas aawadeed inaan la fudaydsan ayaa ku sugan inaan la fudaydsan ayaa ku sugan waxaa la yaqaanaa shay kastoo shareecada ka mida oo laga gaabiyaa ama laga tagaa wuxuu sababi karaa yacni nacayb laysnecbaado oo layskhilaafo oo la kala tago ya taasuu sababi karaa falama nasuu maa dukiruu bihi aqraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaa qoladii kiristaanka maxaa laynoo sheegay markii waxa weeye shay shareecadii loo soo dejiyey ka mida ka tageen dhexdooda waxa la dhigay abaalmarin loogu salliday colaad iyo nacayb ay isnecbaadaan ya xukun yaga ku gaara miya maya waa xukun ku gaara ma waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman lam taxkum a'immatum bikitaab illahi wayatakhayaru maa anzla allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum xadiiskii ibnu maaja culamada qaarkoodna ay ku weeyeen madaxdoodu kuma xukumi weydo kitaabka ilaahay oo eh, xukunka sharciga ma dooran waayaan inuu allah dhexdooda ka yeelo mooyaane isnacayb yacni ba'sigooda inuu dhexdooda ka yeelo dhibtooda dhexdooda ka yeelo iyaga isku diro waa cuquubo waa cuquubo xadiis kale waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa tawaadda snaani fi illaah uma tafaraqaa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhuma sheekh albaani waa quweynaya silsilatu xadiis saxiixa bukhaari baa adab almufradka ku soo warinaya laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan dabeedna isma nacaan inay ku dhacday mooyaane dembi midkood la yimi yani cala alaqali midkood baa dembi la yimi haddaan labaduba la iman dee ila bidembin yuxdisu axaduhumaa labadaa ilaahay dartii isu jeclaaday inay isnacaan waxaa sababay dembi midkood la yimi ee ugu yaraan ayaa sababay xadiiskanna muxuu sheegaya istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum marka mukhaalafada sharciga ahi waxay sababaysaa isnacayb ayay sababaysaa wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamayaa dadku siday u kala horraynayaan salaadda tartiibtay u kala horraynayaan inay tahay dadka waaweyn ee marka waxa weeye caqliga iyo yacni u saaxiibka qaangaadhnimada inay iyagu horreeyaan ya marka waxa weye saas ayaa xadiisku tusinaya ahlucilmigu waxay qaarkood yidhaahdaan sida culammada shaaficiyadu salaadda caruurta iyo dadka waaweyn ma wada safanayaan yacnii ragga waaweyn baa horraynaya caruurtaa ku xigayso iyaguna safkooda ah dumarka ayaa ugu dambaynaya sidaa xadiis lagu soo wariyeyna waa jiraa oo abu daawuud sunankiisa ku soo wariyey laakiin culammada qaarkood baa xadiiska sanadkiisa wax ka sheegay oo dacfi yacnii ku tilmaamay hal arrin markaa waxa iyadu maxal male halka arrin waa maxay ilmo yaroo salaaddii aan garanaynin oo mumayisba aan ahayn aan waxba kala garanayn safka in la geliyaa iyadu yadaa qarada waayo ilmaha yar ma tukanayo geesu doonu isaga jeesanaya madharkii salaaddii iyo muuqaalkeedii ilaalin maayo hadduu doono waa iska hadlayaa iska sheekaynayaa hadduu doono xagga dambe u jeesanayaa yani mumayiz ma aho salaaddii markaysa waxaan yani xataa iska daa baatin ahaane daahir ahaan baanu markaa xataa ilaalin karayn kuwii la yidhi eh, salaadda amrana kama mid ahaba muruu awlaadakum asalaata lisabcin toddoba jir maba gaadhaba ilma yar oo sabi aan waxba garanayn inta la soo qaado safka in la geliyo macnaheedu waxay tahay safkii waa la kala gooyey ta noocaas waa khalad ya halis waxay u tahay dee inuu qofku habaarkiisu bandhigo ilmaha yar isagu dembi ma lehe waalidkan gelinaya ama qofkan gelinaya safka ayaa markaysaa waxa dee safkii inuu kala gooyey yani ay noqonays nebiguna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah marka waa inu habaarkaa la yska jiraa yacnii ilmaha markaysaa roon ee wax kala garanaya walow qaangaadh bayaanu ahaane ragga waa la safan karaa sida qawiga ah walow culamada qaarkood haba diidaanbe laakiin ilmaha yare aan salaad garanaynin ee aan mumayisba ahayn safka in la geliya iyadu waa khalad halkan kaa dambaysa fadhiisi haddii aad marka noqotay inaad markaa dee masjidka la soo gashay ha iska daawado ha eego hareertaada ha joogo oo bimacnaa halkaasoo kale iska fadhiisi ha daawado dabeed markaa waxba isaa ku tuko laakiin safkii inaan lagu kala jaro waa arrin kalad ah waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa buuqa in laga ilaaliyo masaajidda dadka qaarkood iyagoo markaa waxa weeye masjidka iskaba dhex fadhiya laga yaaba telefoon inuu ku soo dhaco cirkaas uga qaylinaya isagoo hoos ula hadli kara isagoo la bixi kara markaasaa dabeedna marka waxaweyn xagga ugu dambaysa iyo xagga ugu horraysa dadka joogaa qofka hadalkiisa ay soo wada eegayaan kaannahu inuu suuq joogo ta noocaasi munaasib ma aha munaasib maaha iyadoo la qaylinaya masjidka in lasoo gala ma aha wayn aadaab iyo xushmo lagu soo gala xadiiska saddex boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo siddeed iyo konton wa can abi yaxya wa qiila abi muxamadin sahl bna abi xasmata bifatxi ilxaa'i ilmuhmalati wa iskaani ihaa'i ilmuhallasati alansaariyi radia allaahu canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi yaxya waxaa kaloo layidhi kunyadiisa waxaa la odhan jiray abi maxamedna waa la yidhi sahl ibna abi xasma saxaabiga la yidhaahdo waxay ka soo wariyeen abi xasma waxaa laga tilmaamaya bifatxi ilxaa'i xada la kordhigo xaadaasoo almuhmalatay ah tii aan dhibcaha lahayn ah wa iskaani saa'i iyo sa'da in la reebo xas la yidhaahdo almuhallasati sa'daasoo tii saddexda dhibcood lahayd ah waa dabdun bilxuruuf alansaariy qaala wuxu uhi intalaqa waxaa tegey ama socday cabdilaahi bnu sahlin wa muxayisatu bnu mascuud labadaa saxaabi waxay aadeen oo qabteen ilaa khaybara khaybar intii ka ahaatay bay aadeen oo ay qabteen bimacnaa tageen wa hiya yowmaidin sulxun iyadoo maalintaa ay sulxi tahay oo bimacnaa reer khaybar ay sulxi la leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam khaybar yuhuud baa degganayd yuhuuddaasi nebiga ay heshiis la leeyihiin oo heshiis ka dhaxeeyo ayay tageen fatafaraqaa way kala tageen markii ay meesha gaadheen ayay kala tageenoo yacni laba meelood bay markaa yacni u yaro kala kaceen fa ataa muxayisatu muxayisaa yimi ilaa cabdilaahi bni sahlin ayuu u yimi wa huwa yatashaxadu fii damihi qatiiran ninkiio intuu ka maqnaa la dilay oo dhiiggiisii sidaa ugu gedgadoomaya dhiiggiina wakhtaa guraya ayuu ku soo noqon wuxuu u yimi muxayisa cabdulaahi bnu sahlin buu u yimi wa huwa yatashaxadu isagoo gedgadoomaya fii damihi dhiiggiisa dhexdiisa ku gedgadoomaya qatiilan xaal la dilay nafti markaa kama dhicine waxa weeye waa xarbad dhabanaya xaaladdan waa xarbad dhabanayaayoo naftiibaa haysaa dhiiggiina saasuu u soconayaa isagiina saasuu isu rogrogaya ciddii dishayna markaa madul joogto markiiba intay ku dhufteen bay ka carareen fa dafanahu muxayisa ayaa aasay xabaal buu u qoday waa aasay waa diyaariyey waa aasay uma qaduma almadiina dabeedna madiinuu yimi muxayisa ayaa madiine ku soo noqdo madiine yimi fanalaqa waxaa markaa tegey cabduraxmaan ibnu sahlin cabduraxmaan ibnu sahlin ayaa tegey wa muxayisatu wa xuwayisatu ibnaa mascuud iyo muxayisa iyo xuwayisa saddexdaas ayaa tegey oo muxayisa iyo xuwayisana ay yihiin ibna mascuudin ilmo mascuud ay yihiin cabdiraxmaan waa cabdiraxmaan ibnu sahlin oo waxay walaala yihiin cabdullaahi ibnu sahlin muxayise iyo xuwayisana way la socdaanoo ibna mascuud oo iyaguna qaraabo la ah ila nabiyi sala allahu alayh wasalam bay u tageen fadahaba cabduraxmaani yatakalam fadahaba wuxuu u qasday dahabada waxaa loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkood qasad in looga jeedo ya fa dahaba wuxuu doonay cabduraxmaani cabduraxmaan yatakallamu inuu hadlo ayuu doonay fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam kabbir kabbir yacni ninka weyn weynee oo bimacnaa hadalka isaga ku horraysii ninka weyn yacni isagu waa ugu da' yaraa wa huwa axdau saddexda ninna kii ugu da'da yaraa buu ahaa cabduraxmaan markuu doonaayo inuu hadlo ninkii ugu da'da yaraa ayuu ahaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni weynee oo ninka weyn weynee oo isaga hormari fa sakata waa aamusay cabdiraxmaan fatakallama waa hadleen labadii nin ee kale ee muxayisa waxwayisa labadii kala hadlay faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ataxlifuuna ma dhaaranaysaan wa tastaxiquuna ma mutaysanaysaan qaatilakum kii wax idinka dilay intaad dhaarataan ma mutaysanaysaan in gacanta laydinka geliyo ama in magtiisii da ka heshaan wadakara tamaam alxadiis wuxuu sheegay xadiiska dhammaystirankiisuu sheegay mawdicu shaahidkii uu gaadhay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhari iyo muslim baa labada isku waafaqeen wa qowluhu hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kabir kabir weyne weyne macnahu macnihiisu waxa weeye yatakallamu alakbar ka weyn baa hadlaya marka ninka weyn hadalka in lagu hormariyo ayaa laga qaadanaya qisadan isagu sheikhu wuxuu u keenay xagga da'da in laga eegaayo waxaanay qisadu ku saabsan tahay nimankii yuhuudeed ee nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiska la lahaa ee reer khaybar ahaa ayaa markii labadaa saxaabi ay u tageen muxayisa iyo cabdullaahi ibnu sahlin ay u tageen oo qaraabo ahi labadaa nin oo qaraabo ah ay u tageen ayaa midkood bay dileen markay dilayeenna lama arkayn kii kaloo ka maqan bay dileen hoos bay dileen nabarkii oo ku yaallo oo dhiiggii marka waxa weeyaan uu ka soconayo naftiina ka sii dhacayso aanu laakiin hadli karayn ayuu la kulmay deedna waaba ka dhacdayba wuu aasay markuu aasay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa qisadii uga ashkatoonaya qaraabadiisii kale u sheegay way u yimaadeen iyagoo jamaca markii ay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dooneen arrinkii inay ka hadlaanna nebigu wuxuu yidhi hormari ka weyn waa mawdicu shaahidkii dabeed markaa labadii nine kale waaweynaaba hadlay dabeed nebigu wuxuu ku soo ururiyey ma dhaaranaysaan oo dhaartiinna ma ku mutaysanaysaan kii idinka dilay dabeed waxay yidhaahdeen waxaanaan arkayn saan ugu dhaaranayna wuxuu yidhi iyaga haddaba markaa ma laydiin dhaariyaa dabeedna waxay yidhahdeen waa yuhuuddooda way iska dhaaranayaan dhaar baa xidhaysa waxay doonaan bay ku dhaaranayaan dhaartooda see loo aamini karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam diyadii xaggiisu ka bixiyey magtii xaggiisa ayuu ka bixiyeo yani markaa iyaga siiyey saasay ku dhacday wa tastaxiquuna qaatilakum dhaarta noocan oo kalea waxaa la yidhaha qasaamaa la yidhahdaa oo marka meesha lawth jiro cadaawad daahiri iyo waxyaalahaasi ay jiraan amaaradina ay ku tusinayso agtoodii markaa meydka laga helay ya isagoo nabarka ku yaallo maluhu wuxuu ku xoog badanayaa iyagu inay dileen saas aawadeed waa masalada marka waxa weeye dhaaraha badan ee kontonka dhaarood ah alqasaama yani nooci weeye waa qasaamadii laakiin qasaamadii miyaa qisaasi ka timaadaa hadday ku dhaartaan dhaartana waxaa lagu hormariya cidda wax laga dilay baa qasaamada lagu hormariya waa qasaamada khaas ahaan ya madaahibta badankoodu waxay leeyihiin maya qisaasi ka iman mayso laakiin bacdu lmadaahib oo xanaabiladu ka mid tahay waxay mareen daahirka xadiiska iyagoo deliishanaya ataxlifuuna watastaxiquuna tastaxiquuna qaatilakum iyo birumatihi in markaa waxa laydin dhiibaya riwaaya kaloo sheegaysa isagoo xadhiggiisa ku sugan marka waxay yidhaahdeen haddii marka waxa weeye dhaarahaas lagu maro qisaastii waa ka imanaysaa bay yidhahdeen laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya qisaasi ka iman laakiin diyadii baa sugnaanaysa diyadii ayaa markaa sugnaanaysa mawdicu shaahid waa kabir kabir marka hadalka waxa fiican cidda weyn in lagu hormariyo taasina waa ixtiraam la ixtiraamayo qofkii weynaa la ixtiraamayo xadiidka saddex boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo sagaal iyo kontone wa can jaabirin radi allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyhi wasalama kaana yajmacu bayna arajulayni min qatla uxud jaabir wuxuu sheegay jaabir ibnu cabdilah haddii jaabir la itlaaqa jaabir ibnu cabdilaahi buu ku dhici haddii jaabir ibnu samre iyo loo jeedo waa in la qaydaa laakiin haddii la itlaaqo can jaabirin keli ah waxay ku dhacaysaa markaa jaabir ibnu cabdilaahi ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu kaana ahaa yajmacu mid kulmiya bayna arajulayni laba nin buu kulmin jiray oo min qatla uxud yacnii raggii uxud lagu dilay ka mida ayuu kulmin jiray yacnii fi lqabri wuxuu u jeedaa u qastayaa xabaasha ayuu ku kulmin jiro o isugu geyn jiray yacnii dilku markuu farabato ama geeridu ay badato xabaalo fara badan lama qodi karo xaaladda caynkaasee ay marka waxaweye geeridii farabadatay ama dilkii batay xabaashii waa la isugu geyn karaa labalaba iyo saddex saddex waa la isugu geyn karaa laakiin haddaynay sidaas ahayn oo geerida ama dilku aanu fara badnayn ee qof qof ay tahay qof waliba wuxuu xaq u leeyahay xabaal gaara in loo qodo oo xabaal gaara lagu aaso laakiin marka cudurdaar keensado xaalka caynkaasa xabaashii waa lagu kulminayaa waa lagu kulminayaa oo laba qof ama saddex qof waa lagu wada aasayaa yacni marka lagu wada aasayana ciddii isku nooca ayaa lagu aasayaa oo waxa weeye markaa dumarkii in marka waxaweye laba dumara iyo saddex dumara xabaal la wada geliyo in laba nin iyo saddex nin iyo wax la mida markaysaga xabaal la wada geliyo yacni saasoo kale ayaa markaa la samaynaya saasoo kale ayaa la samaynaya haddii daruura keensato in xabaal la wada geliyo laba kala duwan waay wax loo dhaxaysiyaa waa in luxudka la dheereeyaa dabeedna wax loo dhexaysiiyaa oo wax u kala dhexeeya waa yahay kaana yajmacu bayna arajulayni min qatla uxudin yacni fi lqabri xabaashuu ku kulmin jiraa loo jeedaa uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam ayuhumaa aksaru akhdan lilqur'aan warkeebaa u fara badan labada nin qur'aanka qaadashada uu qaatay bimacnaa uu xafiday labada keebaa u badan oo qur'aanka uu xafidsan yahay ay ka badnayd qur'aanka ka kale xafidsan yahay waa kala su'aali jiray fa idaa ushiira lahu marka loo tilmaamo ilaa axadihimaa labada midkood marka loo tilmaamo qaddamahu filaxdi luxudkuu ku hormarin jiray iilka iilka ayuu ku hormarin jiray luxudku waa iilka maxaa iilka iil loo yidhi sidii xabaasha qumaati loogu qodayey ayaa xaggii kacbada loo iiliyey bimacnaa loo leexiyey ya marka erayga iil iyo laxdina waa isku macne rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskan wuxuu u keenay xurmada uu leeyahay qofka qur'aanka xifdigiisa farabadsaday ka kale ka leeyahay aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaasha in la horraangeliyo uu amray markay noqoto in xabaasha lagu kulmiyo waa xurmada qur'aanku leeyahay daraaddiid marka ahluqur'aanka xurmadoodii in la garto ayay markaa taasna eh, laga qaadanaya xadiiska saddex boqoliyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo lixdan ah wa ibni cumara radi allaahu canhuma eh, waxa uu ka soo wariyey imaam muslim cabdulaahi bni cumar wuxuu ka soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nabigu qaala uu yidhi araanii waxaan is arkay uraanii maaha waa qalad hadduu uraanii cid ay u qoraysaa uu jiro waa in marka hamsada la kordhigaa araanii waxaan is arkay filmanaami hurdo gudaheed waxaan isku arkay atasawwaku anoo cadayanaya bisiwaakin caday ku cadayanaya ama rumay ku cadayanaya fa jaa'anii waxaa ii yimi rajulaani laba nin baa ii yimi axaduhumaa midkood akbaru min alaakhari labadaa nin oo midkoodka kale ka weyn yahay laba ninoo kale weyn oo midkood weyn yahay baa hurdadii igu yimi waa riyo riyo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam riyada nebiguna lama mid aha riyooyinka kale ru'ya alambiyaai waxyun waatuu cabdulahi bni cabbaas yidhi riyooyinka nebiyadu waa waxyi waxyi weeye marka nebigu wuxu uhi waan cadayanayay siduu ku riyooday dabeedna laba nin baa iyimi labadaa nin midkood baa ka kale ka weyn fanaawaltu siwaaka cadayga waxaan u dhiibay al asqara kii yaraa baan u dhiibay minhumaa xaal asqarkaasi minhumaa labada midkood ka mid yahay faqiila lii waxaa laygu yidhi kabbir weynee oo ka weyn u dhiib fadafactuhu waxaan u dhiibay ila alakbari kii weynaa baan u dhiibay rawaahu muslim muslim baa soo wariyey saxiixiisa ku soo wariyey musnadan xaalu musnad yahay musnadku waa xadiiska sanadkiisu xidhiidhsan yahay daahiran muuqaalka marka laga eego ilaa nebiga laga gaadhaayo musnad waxaa la yidhaahdaa xadiiska sanadkiisu xidhiidhsan yahay daahiran muuqaalka marka laga eegu xidhiirsan yahay ilaa nebiga laga gaarayo kaasaa waxa la yhaha musnad waalbukhaariyu bukhaarina waa soo wariyey tacliiqan tacliiq buu ku soo wariyey tacliiqu waxa weeye sanadka xaggan soke marka waxa weeye ruwaaddii laga jaro oo saxaabiga laga bilaabo ama saxaabiga ka ka horreeya ama ka ku dhowba laga bilaabo laakiin xaggan soke ka go'an yahay ee qofka soo warinaya soo xiga uu sanadku ka go'an yahay kaasaa waxa la tacliiq amaba la sheego layaha nebigaa sidaa yidhi oo aan raawi soo wariyeyba la sheegin waxaa laodhanaya tacliiq baa laodhanaya maxaa tacliiq loo yidhi istilaaxa waxaa loogu magacaaba waxaa laga soo qaatay wixii soo laalaaday waayo shayga soo laalaada dhulka ma soo gaadhsiisna marka xadiisku wuxuu ka dhiganya saasoo kale sidii wax soo laalaado sanadkii qofka ku soo xidhayey ee cidduu ka maqlay ciddaasna cidday ka maqashay ayaan taxnayn hmm. wa abuu daawuud abu daawuudna waa soo wariyey xadiiskanna markaa wuxuu tilmaamaya oo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo tilmaamay oo la amray labada nin ninka weyn inuu cadayga u dhiibo taasna waa ixtiraam laynagu baraarujinaayo qofka weyn in la ixtiraamo in laynagu baraarujinayo wey xadiiska saddex boqoliyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo koob iyo lixdan ee wa can abi muusa radia allaahu canhu abu muusa alashcari waxa markaa uu ka soo wariyey imaam abu daawuud qaala inuu yidhi qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi inna min ijlaali illaahi weynaynta allah la weynaynayo waxaa ka mid a weynaynta allah la weynaynayo waxaa ka mid a ikraama dishaybati ka cirrada u saaxiibka ee cirrada leh in la sharfo kaa cirada u saaxiibkaoo almuslimi muslim ah wa xaamili iyo ka qur'aanka xambaarsan in la sharfo waa xaafidu qur'aanka kaa qur'aanka xambaarsanoo hayrilghaalii fiihi kii ku talax tegay aan ahaynee huluwiga la yimi huluwi ku dhacay waljaafi canhu kii qur'aankii ka dheeraadayna aan ahayn qur'aankii kii ka dheeraadee dayacayna aan ahayn oo qur'aankii aan ahrinayn qur'aankii aan ku camalfalayn yacni ka dheeraaday laga tilmaamaya wa ikraama di sultaani ka madaxtinimada u saaxiibkaa in la sharfo ayaana ka mida ah weynaynta allah la weynanayo kaa madaxtinimada u saaxiibkoo almuqsidi cadaalad samaynayo caadil ah yacni nin madaxa oo caadil ah isagana in la sharfaa waxay ka mid tahay weynaynta allah la weynaynaya ka mid tahay xadiisun xasan imaam nawowi waxau yihi raximahullah xadiisun xasan waa xadiis xasanah rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey xadiiskani wuxuu ku tusinayaa saddex markaa cid in la sharfo oo la karaameeyo sharfista la sharfo oo ilaahay dartii loo sharfaanaa inay soo gelayso weynaynta ilaahay la weynaynaayo allah in la weyneeyaa waa shay cadiimoo weyn oo fadli badan yaa marka saddexdaa arrin waa maxay kow qofka muslimka ah ee cirrada leh ee diinka ku cirroobay in la sharfaa waxa weeye waa shay weyn weeye ixtiraamka qofka cirada leh muslimka alla sharfaa waa shay muhima weeye marka almuslimi baa ku qaydan gaal ciroobay hadduu yahay waxba sharaf ma leh laakiin muslim ciroobay waxa weeye dee sharaf buu waxaa waxaamil qur'aan ka qur'aanka ee qur'aanka xambaarsan laakiin laba qayd baa loo dhigay laba sifo labadaa sifo waa maxay waa inaanu haali ahayn hadduu bidcoole markaa quluwi ku dhacay yahay oo dhiigga muslimiinta iska bannaysanayo oo gaalaysiinaya xaqdarro ku gaalaysiinayo dadka xaafidulqur'aan ba ha noqdee sharaftaa ma leh oo quluwiguu ku dhacay waa kan talax tegey khawaarijta qaar badan baa qur'aanka xafidsanaa yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum yacanii xaafidulqur'aan kastaa fadli ma leh maxaa fadliga u yeelayaa wa hayri alghaali fiihi quluwi waa ku dhicin oo bidca iyo markaysa ghuluwi inuu ku dhacay oo xaaladda noocaasa xurmadii taa waa ku waayayaa mar labaadkana waa inaanu jaafi ahayn mid waxaweye kitaabkii ka dheeraaday oo iska de weeye sharcigii aan ku camal falayn oo dadka qaarkood waxa dhacday iyagoo xufaada inay xataa markaysaga qur'aan ka xafidsan dee xataa salaaddii qaarkood inay ka tageen oo taariku salaad noqdeen ya qur'aankana waxa weye saasu u dareerinaya u shubaya ya kitaab soo qaadan maayo dee ka noocaasi waa jaafigii weeye macaasiya dembiye ka sokeeye hadduu ku jiro oo markaysa waxaan yani qur'aankii aanu xaalaynayn oo ku camal falayn oo ku dhaqmayn isagana xurmad yeelan maayo waalqur'aanu xujjatun laka aw calayk qur'aanku marna qofka waa u doodayaa ya oo isaga u shafeeco qaadaya u doodaya odhanaya ilaahay oo kani waayo akhrin jiray habeenkii buu igu soo jeedi jiray maalintii buu igu camalfali jiray ya ilahay oo kale u naxariiso oo nebigu muxuu yidhi alqur'aanu wasiyaamu yashfacaani lisaaxibih qur'aanka iyo soonkuba cidda u saaxiibka uu shafeeco qaadaan waalqur'aanu xujatun laka xadiiskan kale waalqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku mar adigu xujo kuu oo kuu doodaya marna adigu kula doodaya oo kugu buuxinaya oo kula dacwinaya uu leey ilahu kan waa idayacay maalintiina iguma camal falin habeenkiina waa iga seexday marka waxa weye waa ku buuxinayaa dee kaasi waxa weeye markaa fadiilo heli maayo xadiis kale maxaa ku soo arooray in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akharu munaafiqii ummatii quraa'uha munaafiqiinta ummaddayda waxaa ugu badan kuwa quraada ah waa kuwaa dee ghuluwiga iyo ku dhacay markiisa markaa jafaaga ya ayaa waxaa laga tilmaamaya nooc nifaaq oo camali ah inay ku jiraan ila nifaaq wuxuu qaybsamaa nifaaq camali iyo nifaaq ictiqaadi ictiqaadi nifaaq wada ictiqaadi maaha nifaaq camaliya jira waikraama di sultaani almuqsid ninka madaxdii caadilka ah isagana sharfista la sharfayaa waxay ka mid tahay weynaynta allah la weynaynaayo wade sharaf buu mudan yahay hadduu boqor caadila yahay ama marka waxaan yani madaxweyne caadila yahay ama amiir iyo nin madaxa walow martabada sare bayaanu gaadhsiisnaan nooc sultaana leh caadilna ah dee waxa weeye waxaa lagu ixtiraamayaa yani waxaweeye jagada uu hayo weliba ku cadaalad sameeyey ayaa lagu ixtiraamaya fadli buu helaya fadli buu yeelanaya marka cidda sharaftaa fadiilay ku helaysa xadiiska saddex boqol iyo sagaaliyo konton dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo labiyo lixdan ah wa camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam abu daawuud iyo tirmidiya waxay ka soo wariyeen camr ibnu shucayb isagoo ka warinaya aabbihii oo shucayb ibni maxamed ah shucayb ibnu maxamedna ka warinaayo can jaddihi awowgii shucayb awowgii oo cabdulaahi bni camr bn alcaas ah saynu hore u soo sheegnay jaddihii u dhici mayso camar awowgii u dhici mayso ee damiirka jaddihii wuxuu u noqonayaa aabbuhu u noqonayaa aabbihii oo shucayb ah shucaybkaa awowgii bay noqonaysa waa camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdilaahi bni camr bn haddii la yidhaahdo can jaddihi waxaa loo jeedaa camar awowgii maxaa ka dhalanayaa xadiisku inuu daciif noqdaa ka dhalanaysa waayo camar awowgii waa muxamed ibni cabdillaah ibni camr ibn caas muxamedna taabici weeye saxaabi ma aha camar awowgii ruma oo muxamed ah shucayb ibn muxamed la weeyaane dee waa taabici muxamed marka xadiiskii mursal buu noqonayaa jamaahirta culammaduna waxay mareen sanadkan waxaa lagu soo wariyaa inuu yahay xadiis xasan ah saas aawadeed jaddihii waxay u celiyeen abka aabbaha oo shucayb ah awowgii awowgii marka wuxuu noqonaya cabdulahi bni camr bni caas oo saxaabiga ah marka waxay ka dhigan tahay can camr bni shucayb can abiihi shucaybin can jaddihi cabdulahi bni camr bni caas waana soo aroortay riwaayo axaadiista qaarkood caddaynaysaa in cabdulaahi bni camr bni caas looga jeedo xaakimu ku soo wariyey mustadraga oo markaana waxaa imanaysaa shucayb awowgii wax ma ka maqla taana waxaa la yidhi haayo xadiiska ayaa caddaynaya xaakim soo wariyey oo uu odhanaayo marka xaakimku waxay ka dhigan yahay xadiiskani kalyadi bilyadi saasoo kaley ka dhigan tahay yacni waa xidhiidhsan yahe oo muttasil weeye waayahay qaala waxau yidhi cabdullahi bnu camr bnu caas qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laysa mina man lam yarxam sagiirana laysa mina nagama mid aha man lam yarxam kaan u naxariisan sagiirana kaayaga yar kaan u naxariisani nagama mid ahe dayruu naga yahay wa yacrif aan aqoonsanoo garan sharafa kabiirina kaayaga weyn sharaftiisana aan garan oo aqoonsan isaguna nagama mid ahee dayra ayuu naga yahay xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa rawahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawud iyo tirmidi baa soo wariye waqaala tirmidiyu tirmidina waxau yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeye wa fii riwaayati abi daawuuda riwaayada abi daawuud waxaa ku sugnayd xaqa kabiirina kaayaga weyn xaqiisa kaan garan nagama mid aha kaan kaayaga yar u naxariisan wa yacrif xaqa kabiirina kaayaga weynna xaqiisa aan garanin nagama mid aha riwaayo kale waxaa lagu kordhiyey wa yacrif licaalimina xaqahu kaayaga caalimkaana aan xaqiisa u garan calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa xadiiskan cidda marka waxa weeye yar in loo tudho oo loo naxariisto cidda yar in loo naxariistooo loo turo cidda weynna sharaftiisa in la aqoonsado la garto la ixtiraamo oo la qadariyo ayaa laga qaadanayaa haddii sidaa la yeeli waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi laysa minna laysa minnaana waxaa laga qaataa yacnii culamada qaarkood dembi kabiiraa weeyaan bay yidhahaan shayga la laysa minna shayga nebigu isaga dayriyo u yidhi halkaasi ariiqadeeda wanaagsan iyo waddadeeda wanaagsan kuma sugnoo nagama mid aha ya dembi kabiira inay tahay baa laga qaataa in saa la sameeyaa ya oo shaygaa uu nebigu ka digaayo ee ku dayriyey in laga tagaa waxay noqonaysaa mid waajiba in la sameeyana waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn oo kabiiray markaa laga qaadanaya bay yidhahen bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen laysa minana loogama jeedo muslim ma aho waa gaal laga tilmaami maayo oo muslimiintaanu ka mid ahayn muraadku ma aha lama gaalaysiinaayo ee waxaa loo jeedaa yacnii markaa waddadayada wanaagsan iyo hanuunkayaga iyo wanaaggayaga kuma sugna dariiqadayada iyo hadyigayaga wanaagsan baanu ku sugnayn baa looga jeedaa macnaha laga tilmaamayaa saas yada weeye xadiidka saddex boqol iyo lixdan wa can maymuuna ibni abi shabiibin raximahu allah ana caaishata radia allaahu canha mara biha saa'il caaisho waxaa soo maray qof wax weydiisanaya fa acdatu kisratan waxay siisay go' yar oo dee kimisay siisay yacnii in yar oo jeex oo kimisa ayay siisay wa mara biha rajulu baa soo maray calayhi siyaabun korkiisa uu ku sugan yahay dhar wanaagsan uu ku sugan yahay yacni siyaabka waxaa loo jeedaa dhar wanaagsan baa laga tilmaamaya siyaabun xasan wa ilaa dee qofkii hore markaa waxaa yani maaha inuu qaawanaayo mudugnaa mid waliba dhar waa sitee laakiin dharkan la sheegaya muxuu noqonayaa waa sifadii garashada la garanayo loo xadfay man qawluhu qawlun wa ficluhu ficlun ya man qawluhu yani qawlun faslun wa ficluhu ficlun xasanun marka sifadii marka la garanayo in la xadfo waa dhacdaa markaas calayhi siyaabun ay siyaabun xasan dhar wanaagsani korkiisa ku sugan yahay waa hayatun iyo qaab wanaagsan qaab wanaagsan buu leeyahayo yacnii inuu si fiican u labisan yahay uu ka muuqdo fa aqcadathu waa fadhiisisay fa akala dabeedna waa cunay waxbay siisay wuu cunay fadhigay wax ku siisay fa qiila laha fii daalik waxaa lagu yidhi caaisha fii daalika taa shaanigeeda ayaa wax laga yidhi maxaad saa kanna aad taagnida ugu siisay kanna aad u fadhiisiiso fadhiga aad ugu siisay fa qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi anzilu nnaasa manaasilahum dadka dejiya manaasilahum meelahooda dejiya maqaamadoodiiyo yacnii meelahooda markaa dejiya qof waliba maqaam kuu leeyahay deji rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey walaakin qaala ha yeeshee abu daawuud wuxuu yihi maymuunun maymuun ibnu abi shabiib lam yudrik caaisha caaisha ma soo gaarhin sidaas aawodee xadiisku waa munqatic wuu kala go'an yahay sanadka waqad dakarahu muslimun muslim ayaa sheegay fii awali saxiixi buu ku soo arooriyey xadiiskan oo ku sheegay tacliiqan xaaluu mucallaq yahay fa wuxuu uhi wadukira waxaa laga sheegay weliba siiqatu tamriid bay siiqaduna ahayd wadukira waxaa laga sheegay can caa'ishata caaisha waxaa laga sheegay radia allahu canha allah raalliha ka noqday qaalat inay tidhi amaranaa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam oo wuxuuna amray rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam an nunzila annaasa inaan dadka dejinno manaasilahum meelahoodii amaakintooda inaanu dejinno ayuuna amray wadakarahu alxaakimu xaakimna waa sheegay yacni meelahooda waxaa loo jeedaa maraatibta ay leeyihiin mid walba martabadiisa iyo darajadiisa in la dejiyo maqaamka u munaasibka wadakarahu alxaakimu xaakim waa sheegay abuu cabdilaahi abuu cabdilaahi ahaaday fii kitaabihi macrifatu culuumi alxadiis kitaabkiisii ayuu ku sheegay macrifatu culuumi alxadiis bihayri sanadin sanad la'aan ayuu ku sheegay wa qaala wuxuu yidhi xadiisun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis saxiixa buu yidhi waa xadiis saxiixa ayuu yidhi calaa kulli xaal xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waa daciifiyeen duruq kolli waa leeyahay laakiin duruqdaas waxay culamada qaarkood sheegeen inuu isquweynayn saas aawoodee culamada markaa daciifisay iyadoo duruqdiisana uu sheegay waxaa ka mida sheekh albani ayaa marka ka mida calaa kulli xaal xadiisku hadduu asaxo waxaa laga qaadanayaa in qof walba maqaamkiisa iyo martabadiisa la dejiyo oo kii martabadiisa ay koraysana martabo koraysa la dejiyo kii martabadiisa hoosaysana meel hoose la dejiyo mid walba maqaamkiisa in la dejiyo iyadaan lagu talax tegin ayaa laga qaadanaya taasna waa macno laga fahmi karo adilada kaleba laga qaadan karo kii martabo sarreeye leh in martabadiisa sarraysa la dhigo la dejiyo adilada kaleba waa mid laga fahmi karo weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk